bismi illah wsala allahuma wslm calaa nabiyina muxamed wasaxbi ajmaciin jazahu allahu khayran sheekh cabdirasaaq eh, runtii qisaska fii suurati yuusuf waa qisas aada u cajab badan eh, iimaanna uu qofku ka siyaadsanayo ahlu iimaanka ah sheekha runtii qisadii hadda uu sheegayey iyo dadka hiqada ilaahay subxaana wa tacaala qaar ay ku qabaan iyo iimaankoodu meeshuu gaadhsiisan yahay iyo inaynan allah subxaana wa tacaala ka quusanaynin baa qisadaasi waxay soo xusuusisay qiso magaaladeenna ka dhacday qisadaas fiirso magaaladeenna ka dhacday siyaala washington qoyskay ku dhacdayna hadda way joogaan runtii aad baan ula tacajubaa iimaanka qoyska iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala hawsha ay ku dambaysay reerku mudda isqabeen waxaan filayaa toban iyo siyaado sanay ahayd wax ilmo ah iyo wax uur ahna ilaahay subxaanah wa tacaala ma siinin wax badan bay sameeyeenoo waddankan waad aragtay ilmaha laysku beeraa la yidhaahdaa mar iyo lababa way sameeyeen laakiin way u suuroobi weyday kadib waxay sameeyeen markii dambe inay xajka aadaan ilaahay la soo baryo haddana waxaa la aaday meesha dadku adduunku dhakhaatiirta meelba ugu dambaysa qofka soomaaliga markuu xanuunsado waddan walba tago meel baa la yidhaaha lagaga quusto waa meeshaas jarmalkay aadeen dadku way wada garanayaan jarmalkay aadeen jarmalkiina waa lagu soo daweeyey way soo noqdeen qoyskii weli ilaahay wax markiima siin muddo dheer haddii la wada noolaa reer isku fiican ay ahaayeen waxay soo jeediyeen oo labada qof mid ka mida ka timid in ilaahay subxaana watacaala laysu faatixeeyo halla kala faatixaystaa la yidhaahdaa laysu duceeyo ee ilaahay risqigiisa iyo owlaadna la kala raadsado haddii iyaga ilahay waxba siin waayo labadaa walaal mid ka mida markuu qisadii soo jeediyey midkii kale aad buu u murugooday xaaskiisii uu jeclaa wakhti dheerna la soo qaatay xumaanna uusan ku ogayn wuxuu yidhi arrintaas murugay ku noqotay mana xumayn karo qofkii awlaadda in la yeesho oo ilmo la dhalana waxay ka mid tahay waxyaabaha maqaasidda guurka ku jirtaa iyo waxyaabaha loo guursado marka haddii muddo laga fikirayey wa ficlan haddii aan sii caddeeyo gabadha ayaa soo jeedisay in la kala socdo wiilkana arrintu way ku adkaatay markii ay aragtay inay hawshu adag tahay wiilkana meel adag ay marayso yaa gabadhu waxay keligeed baa iska istikhaarotay ilaahay la tashatay go'aan keligeeday gaadhay waxay ku tiri bal u fiirsad hadalkaa nin baad rabtaa inaad guursato kale waxa aad doonina waa in ilmo ilaahay ku siiyo soo ninkaagan hadda ku qaba ilaahay kaama siin kara ilmo adoon waxba samaynin soo ma dhici karto inuu isagu ilmo ilaahay kaa siiyo gabadhii ninkeedii waa u timid waxay tidhi arrintii waan ka tanaasulay waana joojiyey ninkaygaana tahay maantiiyo barriba insha allah abshir carabtu abshir bay idhaahdeen hawshii sidaasay gabadhii ku go'aansadeen reerkii alxamdu waxna samayn mayno isbitaal dambena tegi mayno ilmana isku beeri mayno meella uma kala soconno ilaahayga subxaanahu wa tacaala qof kale iga siin lahaa adiguba nin baa tahay alla waa iga kaa siin karaa ikhwaanii waxaa aad u cajab badan waxaa laga joogay go'aanka marka la qaatay waan xusuustaa laba wiig mise saddex wiig gabadhii waa xanuunsatay isbitaalkaa la geeyey uur bay leedahay allaahu akbar allaahu akbar gabadhii uur bay leedahay waxay noqotay yacni arrin lagu cibro qaato dadkii xaaladda ogaa oo dhan gabadhii uur bay leedahay alxamdu lilah uur bay yeelatay waa dhashay maa sha allah haddana uur bay yeelatay uurkii labaad bay leedahay allaahu akbar qisadaasi waxay ka dhacday magaaladeenna waa ahlu iimaan waa hiqa billaahi subxaanah wa tacaala waa cadam اlya'as waa inaan alla laga quusanin subxaana wa tacaala allahu qaadirun calaa kulli shay wax walba alla waa awooda hadday umuur kugu adkaato sidii sheekhu sheegayey jazac iyo argagax iyo intaad aadi lahayd allah ku carara subxaana wa tacaala rasuulka sala allahu calayh waaalih wasalam waxaa ka mid ahaa idaa xasabahu amrun salaad buu iskaga carari jiray ila ya ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biاlsabri waاsalaa baa leh marka salaad buu rasuulku hadduu murugoodo ama arrini ku adkaata salaad buu gelayaa humuumtii iyo dhibkii waa daynaya ruuxaaniyaad iyo jawi kaluu gelayaa isagoo wuxuu ka soo baxayaa ilaahay xamdigii umuurtiisa u kala degata marka ilaahay subxaana wa tacaala aan isku xirno sheekha ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo runtii muxaadaro aad u cajab badan bay ahayd taabanna haysa qof kasta oo muslima qof weyn iyo qof yarba inooguna sugan tahay cibro iyo faa'iido wixii ummaddii hore ku badbaaday unbay dadkan dambena ku badbaadayaan diintan kuma hagaagaysaa la yidhaahdaa ilaa dadkii hore waxay ku hagaagtay unbay ku toosaysaa marka inagana wadadaa dadkii hore ee ilaahay subxaana wa tacaala ka baqi jira aan qaadanno ilaahayna subxaana wa tacala inagu arsaaqo sabir iyo cabsiba sheekhana ilaahay subxaana wa tacaala muxaadarada miisaani alxasanaad allah u geliyo in sha allahu tacala wajzakum allah khayr baarak allah fiikum insha allah